بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد باب مخفوضات الأسماء baabka aynu halkan ku dhigan doonno biidni illaahi tacaala waa makhfuudaat horey waxaynu u soo dhigannay marfuucaatul asmaa oo toddoba baab ahaa waxaa kaloo inoogu xigay mansuubaatul asmaa oo shan iyo toban baab ahaa haddana waxaynu arki doonaa biidni illaahi tacaalaa makhfuudaatul asmaa ama majruuraatul asmaa haddaba makhfuudaatul asmaa marka aan ka warbixinayno isaga baabab looma kala samaynin haddii laga tegi waayo sheekheennu waa saddex qaybood buu odhanayaa ismiga makfuudkaee la qaftinaya saddex qaybood oo asmaada majruurka ah, ah ayuu halkan inoo sheegayaa qaybta koobaad waa asmaada majruurka ee xarafka lagu jirayo qaybta labaad waa asmaada majruurka ee idaafada lagu jirayo ama mudaafka qaybta saddexaadna waa asmaada majruurka ah ee tabaciyada lagu jirayo saddexdaa qaybood ayay asmaada majruurka ee la jerayaa ayay noqonayaan welibana marka saxda la doonayo tabiciyada waynu iska dhaafiyo waa laba qaybooduun haddaad aragto ismi majruur ah ama aad maqashaba ismi makhfuud ah waa laba baab mid ahaanuun in xaraf jaar lagu jerayo iyo in mudaaf lagu jerayo labadaasunbuu mid ahaan noqonayaa ama xaraf jaar baa lagu jeri ama mudaaf baa lagu jeri casharkeennan aynu qaadanayno nuqadka aynu doonayno inaan ogaanaa waa makhfuudka qaybihiisa iyo khaafidka qaybihiisa iyo tusaalayaasha iyo macaanida xuruufta wax ka mida afartaa qodob ayuu cashirkeennu ku soo ururi doonaa makhfuud ama majruur maxaa makhfuudoo la khafdiyaa ama majruuro oo la jaraa waa makhfuudkii muxuuse u qaybsamayaa makhfuudku khaafidka ama jaarka jarayaana waa maxay oo muxuu u qaybsamaysnaa macaanida xuruuftu maxay noqonayaan xuruuful jarku macaani bay leeyihiine tusaalayaasha ay yeelanayaanse waa maxay baabu makhfuudaati alasmaa asmaada la khafdiyo baabkeegii weeye sheekhe waxaa la yidhi waxaa fiicnaan lahaa inuu baabulmakhfuudaati un ku daayo oo ereygan alasmaa markuu u idaafeeyey makhfuudaat alasmaa markuu yidhi inuu iskaga tago asmaada waayo makfuudku dee ismi mooyaane ficil maba noqon jirinba haddaad tidhaa marfuucaatulasmaa waa sax oo ficil marfuucaa jiro oo hadalkani uu saaraya idaafadani ay saaraysaa haddaad tidhaa mansuubaatasmaa waa sax oo ficil mansuubaa jiro oo halkan kaa hadhaya haddaba haddaan idhaa makhfuudaat alasmaa ma ficil makhfuuda inaga hadhaya ma jiro ficil makfuudihi maxaa kolkaa muhiim ahaa baabulmakfuudaad qura inuu iskaga daysto kuwa la khafdiyo baabkoogii qaybihii ayuu ka bilaabay waxba ma tacriifinin qayb buu ka bilaabayaa almakfuudaatu kuwa la khafdiyaa halaathatu aqsaamin waa saddex qaybood waxyaabaha la khafdiyo marka aynu doonayno waxaa la khafdiyaa sidiisaba waa saddex qaybood almakfuudaatu kuwa la khafdiyaa alaaatu aqsaamin waa saddex qaybood saxdu waxa weeye laba qaybood inay yihiin saddex ma aha waa laba sida saxda ah makhfuudun bilxarfi mid xaraf baa lagu khafdiyaa waa xuruufuljarkii koob iyo labaatanka ahaa waa qodobka koobaad wa makhfuudun bilidaafa midna idaafa lagu khafdiyaa oo waa qaybta labaad makhfuudun bilidaafa markuu yidhi mudaafun ilayhigii u jeedaaye mudaafun ilayhiga saddex qowl baa ku jira caamilkiisa kolkaa makfuudun bilidaafadani waa daciif iyada lafteeduba makfuudun bilmudaaf baa la doonayay in la yidhaahdo makfuudun bilmudaaf mid lagu khafdinayo mudaafka wa taabicun lilmakfuud iyo makfuudka mid taabicu sii noqday oo qaybta saddexaada saddexdaa qaybood ayuu sheekhu cashirkeenna ku soo ururiyey makfuudun bixarfin markaan idhaahdo acuudu billaah ereyga bilaahi ah hadda waa makfuud ba'dan gashay ayaana khafdisay wa makfuudun bilidaafa buu yidhi halkaa waxa fiican baynu nidhi halkuu bilidaafa inaga yidhi in maxay la yidhaahdo makfuudun bilmudaaf in la yidhaahdo ayaa fiican makfuudun bilmudaaf baa fiican in halkaa loogu dhawaaqo wa makfuudun bilmudaaf wa taabicun lilmakfuud oo ka saddexaad ah taabicun lilmakfuud hadalkaa taabicun lilmakfuud ah waxaynu odhanaynaa waa la yskaga tegayaa oo waayo haddaad aragtid taabic lilmakfuud mid ah taabicun lilmakfuud mid ah haddaad aragtid tabiciyadani waxba ma khafdinaysee kuu taabica u yahay kuu taabica u yahay baa la eegayaa kolka kuu taabica u yahay hadduu xaraf khafdiyey xaraf baa khafdinaya kuu taabica u yahay hadduu ismi khafdiyey mudaafihina mudaafunbaa isna khafdinaya tusaale ahaan haddaan idhaahdo marartu bi bimuxamedin alcaaqili kelmadda alcaaqili ayaa khafdinaya waa kelmadda aan doonayne alcaaqili yaa khafdinaya tabeciyo ayuu sheekhu mooday saasuu kolkaa ataabic lilmakfuud inoo yidhi tabeciyo maahee marartu bi bimuxamedin alcaaqili alcaaqili waxay icraabka ku raacday muxamed muxamed haddaba yaa khafdinaya ayaynu leenahay muxamed yaa khafdinaya ba ba'danaa kolkaa labada ereyba khafdinaysa muxamed oo mancuud ah ama mawsuuf ah iyo alcaaqili oo nactiya ama sifa ah isla ba'da uunbaa khafdinaysa marartu bimuxamedin alcaaqili almakhfuudaatu kuwa la khafdiyaa alaaatu aqsaamin waa saddex qaybood makhfuudun bilxarfi mid xaraf baa lagu khafdiyaa waa ka koobaad wa makhfuudun bilidaafa midna idaafa lagu khafdiyaa saxdu maxay ahayd makhfuudun bilidaafa markuu leeyahay makhfuudun bilmudaaf bay saxdu ahayd wa taabicun waa taabic lilmakhfuudi ka la khafdinayo taabicu ah qodobka saddexaadna fa ama almakhfuudu ka la khafdinayo bilxarfi xarafka fa huwa maa yukhfadu bimin minka lagu khafdiyo weeyi kelmadda min ihi daa'iman ismiga way khafdidaa way khafdisaa ismigaasi saddex qaybood ayuu ka iman karaa ismi daahira wuu ka iman ismi damiirana wuu ka iman ismi mubhamana wuu ka iman kolkaa labana fii maxalli khafdin bay noqon midina midina makfuud caadiya ayuu noqon ismi daahir ah mintu way jeriyo shan jeer kasra eh, sidaynu ognahay saddex jeer kasraa lagu jeri laba jeerna fatxaa lagu jeri saddex jeerna ya'baa lagu jeri wahaakadaa sideeddii ismiga daahirkii uu ahaan jiray sidaasay kugu dhammaystirantay mintu markay ismiga gasho ismiguna uu ismi daahiroo sideeda yahay waxaynu nidhi saddex jeer waa kasro sow lama garanaya saddexda kasrada waa mufrad munsarifa kow jamcu tagsiir munsarifa laba jamac mu'anasu saalim saddexdaa waa kasro saddex jeerna waa ya saddexda ya'du waa kuwee asmaa'ulkhamsaha waa ya musannahana waa ya jamac mudakaru saalimna waa ya lix mayga haysaa sideeddii ismi daahir yaa dhiman laba labadaasina waa fatxa oo mufrad hayru muxuu noqonayaa jamcu tagsiir hayru munsarifa fatxa mid kasta sideeddaa ma tusaalayn kartaa haddaba kiyay mini ku jirto sideeddaa ma tusaalayn kartaa mid kaste mintu keligeed koob iyo labaatan macnoay leedahay mintu keligeed koob iyo labaatan macno ayay leedahay waxaa ka mida macaanideeda atabciid nus iyo badh bay faa'iidaysaa markuu ilaahay leeyahay wa min annaasi man yaquul waa maxay macnaheegu wa min annaasi dadka waxa ka tirsan bimacnaa dadka qayb ka mida ayaa man yaquul mintu mararka qaar waa ba'doo kale oo sabab bay sheegtaa sabab sababiyo markuu ilaahay leeyahay mimaa khadii'aatihim uqriquu mimaa khadii'aatihim mintani waa maxay macnaheegu waa ba' sababiyo ah oo kale mimaa khadii'aatihim gafafkooga dartii ayaa uqriquu loo halaagay gafaf ay sameeyeen baa lagu halaagay buu ilaahay leeyahay haddaba mintu koob iyo labaatan macnay ku timaadaa sideedda ismi daahir iyo iyo damiirada labiyo tobankoogii iyo ismiga mubhamkaa boqol iyo labaatankiisii intiiba mintu way jiraysaa isku geysa haddaba boqol iyo labaatan ismigii mubhamka aad ka soo qaadatay iyo sidaad og tahay labiyo toban damiirkii aad ka soo qaadatay iyo ismi daahir oo sideeda maxaa laysku yidhaahdaa ilaa boqol iyo afartan sow ma aha boqol iyo afartanka markay mintu gasho koob iyo labaatan macnay leedahay boqol iyo afartankii koob iyo labaatan ku dhufo boqol iyo sideed iyo afartan baa boqoliyo sideed iyo afartan koob iyo labaatan macno kusii dhufo ee koob iyo labaatankii macnihii min ayaa meesha ka soo baxaya kolkaa min keliyihii isticmaalka carabiga ay leedahay ay samayso ayuu noqonayaa boqoliyo sideed iyo afartan koob iyo labaatan macno aad ku dhufatay mintani hadday ibtidaa'iye tahay boqoliyo sideed iyo afartankay gelaysaa mintu hadday tabciidiye tahay boqoliyo sideed iyo afartankay gelaysaa mintu hadday sababiye tahay boqoliyo sideed iyo afartankay gelaysaa mintu haddii ay mujaradu tacdiya tahay boqoliyo sideed iyo afartankay gelaysaa min saasunbaad u wadaysaa markaa ah. tirada kuu soo baxda ayay min isticmaalkeygii noqonaysaa luga alcarabiya wa ilaa kelmadda ilaahya weeye ilaaduna intii oo kale damiirka qaybihiisii labiyo tobanka ahaa iyo ismiga daahirka sideediisii iyo ismiga mubhamkaba ilaad way gelaysaa mar ilayhi baa la odhan ama ilayka baa la odhan kaafkaasi hadda waa damiir ilaa baana ku jirta marna ilaa caliyin baad odhan marna waxaad odhanaysaa ilaa haada baad odhan ilaa haada ilaadu ismi ismi damiiro way geli bal ana ku dara ilaa ana iyo ilaa isku dara ya reeban bay noqon noqoni bay noqon ilaya bal anta ila ku dar anta iyo ilaa ilayka bay noqon kaaf kor dhigan buu noqon bal anti ilaa ku dar ilayki buu noqon bal huwa ilaa ku dar ilayhi buu noqon ilayhi baad ugu dhawaaqaysaa fi maxalli jarin markuu tegayo dee labiyo toban damiir oo xagga hore aynu ku soo barannay may kitaabkeennii hore aan ku soo barannay ayaa jiray kolkaa ilaadu ismiga daahirkaa ah sideediisaba weygeli damiirka labiyo tobankiisana weygeli ismiga mubhamkaana weygeli laakiin waxaad ogaataa ilaada alif baa loo akhriyaa markay ismi daahira ku jirto ilaa muxamedin baad odhan ilaa muxamedin laakiin ilaadu hadday damiir gasho ya baa loo akhriyaa ilayhi baad odhan ilayhi ilaahu eg ilaahi maaha ilayhi eg ilaada alifkeegan dambe saddexaad ya buu u akhrismaa marka damiirka ay ku jirto qaacidaa tidhaahda lianna alifa ilaa wacalaa waladaa tanqalibu yaaan cinda tisaaliha bidaahiri wa ama inda tisaaliha tanqalibu yaaan cinda tisaaliha bidamiiri wa ama cinda tisaaliha bidaahiri falaa ilaada iyo calaada iyo ladaada haddii damiir lagu daro ya baa loo akriyaa ilay bay noqdaan oo calay bay noqdaan oo laday bay noqdaan ladayka ilayhi calayhi ayaad odhan marka daahirkana alif bay u akhrismaan ilaabaad odhan oo calaabaad odhan oo ladaabaad odhan waa akhriskaa kala duwanaanaya ilaada macnaheegu waa meelaha lagu gebagaboodo halka lagu gebagaboodaa ilaada ayaa lagu daraa waxaad odhanaysaa saafartu ilaa barbara can waa mujaawazo wax kala yaacaya weeye cantu waa mujaawazo cantu macnaheegu waa maxay waa mujaawazo wax kala yaacaya waxaa la yidhaha canta waxa ka horeeya iyo canta waxa ka dambeeya ayaa kala yaacaya balu fiirsa hadda ramaytu sahma can ilqawsi ayaan idhi ramaytu sahma can ilqawsi aaway ereyga caamilkaee wax jerayaa waa can aawe ismiga majruurka ee la jerayaa ramaytu sahma can ilqawsi waa ereyga alqawsi ah alqawsi baa la jerayaa ramaytu sahma can ilqawsi alqawsi baa la jeraya yaa kala cararaya haddaba cantu wax kala cararayay faa'iidaynaysaay kelmaddan alqawsi ah ee canta ka dambaysa waxa ka cararaya canta ka ka horreeya ee sahmiga ah ramaytu sahma fallaadhi ama leebkii ayaan ganay canilqawsi qaansada ayaan ka ganay kolka qaansadan waxa ka cararayaa waa leebka leebka ad gantay ayaa ka cararay cantu waa mujaawazo mujaawazaduna waa laba shay oo kala cararaya waxaynu isweydiinaynaa haddaba marka la leeyahay can abi hurayrata radia allaahu canhu abi hurayre waxaa laga wariyey marka la leeyahay abi hurayre maxaa ka cararaya abi hurayre maxaa ka cararaya abi hurayre xadiid baa laga wariyey sow maaha can abi hurayra baynu abi hurayre waxaa laga wariyey xadiidkan uu sheegayo ayaa abi hurayre ka cararaya oo siduu uga cararayaa xadiidku soomaalidu waxay ku mahmaahaan mahmaahdan aynoo caddaynayeen hadal af dhaafay afaafdhaaf bay yidhaahdeen hadalku hadduu afkaagaba ka soo baxo suuqaad ugu tegi wuu kaasii cararay wuu tegay hadalkaasi wuu ku daayey kolkaa waxaynu ognahay cantu wax mujaawaso la yidhaah ayay faa'iidaysaa oo wax kala yaacaya oo kale ah ama kala fogaanaya oo kale ah bisabab lficli bayna ku kala fogaanayaan ramaytu sahma leebkii ayaan ganay can ilqawsi qaansadaanan ka galay cantaasi waa mujaawazo wa calaa kelmadda calaa dul ayay noqotaa dusha sare ayay noqotaa haddaba ereygan calaa ihi saddexda qaybood ee asmaadaba wuu geli ismiga daahirka ah sideeddiisiibuu geli oo ismiga damiirka ah labiyo tobankiisiibuu geli oo ismiga mubhamkaah ayuu gelaya calaa daahirka markay ku jirto waa alif oo calaa baad u akhriyey laakiin damiirka markay ku jirto waa ya oo calay baad u akhriyey calayhim baad u akhriyaysaa haddaba calaadu waa dul waxaad odhanaysaa jalastu cala alkursiyi waxaan ku dul fadhiistay kursiga ayaan ku dul fadhiistay wa fii kelmadda fii a weeyaanta kalena fii weeyi ereyga fiihi af carabiga saddex macno ayuu u soo arooraa mar waa ismi oo afka ayaaba fii la yidhaahdaa afkaaga ayaad fii odhanaysaa waxaynu ognahay asmaaulkhamsaha maxaa lo odhan jiray fuuka muxuuaha macnihiisu fuuka fuuka waa afkaaga saw ma aha waa markuu marfuuc yaha wow lagu dari jiray hadduu mansuub yahay fuuka seed ugu dhawaaqi bal mansuub ka dhig alif ku daro maxay dheh faaka ayaad odhan hadduu majruur yahayna maxaad ku dari fii baad odhan fiika kolka fiika waa afkaaga haddaba fiika halkanuu afkaaga ka yahay kaafkan iska tuuro fii cali dheh cali afkiisa fuucali waa markuu marfuucayo waa cali afkiisii faacali waa markuu mansuubiyo waa cali afkiisii fii calina waa cali afkiisii ereyga fiiihi af ayuu ku yimaadaayo waa ismi majruuro ya'danina waa calaamatuuljarkii mararka qaar waa xadiidkii saxiixa ahaa xadiidkii mua sacad ibnu mucaad nebigu uu ku lahaa wasalam sadaqa waxay kuugu jirtaa xataa maa tajcalu fii fii imra'atika bal hadda u fiirso xataa maa xaaskaaga afkeega waxa aad dhigaysana sadaqa kugu jirta fii fii imra'atika labadan fii ee xadiidka ku jira fiida hore waa xaraf jaaro waa oo waa dhex isla fiida dambe fii fii imra'atika markaynu nidhaa fiida dambe waa ismiyo waa afkii weeyaan fii fii imra'atika wa kelmada kelmadda rubiihi yaraana way noqotaa badanaana way noqotaa damiirka waa ka mamnuuc naadir baa la arkay rubahu fatan damiirka ma gasho rubadu ismi daahira ama ismi mubha ismi daahira unbay gashaa welibana damiirkana damiirka ma gasho ismiga mubhamkaana ma gasho waxay gashaa daahirka oo qura welibana daahirkana qaybta macrifadaha ma gasho ruba iyo maxamed iskuma dari kartid oo ma odhan kartid ruba muxamedin suurtagal maaha waayo maxamed waa macrifadee nakirunbay rubadu ku xigtaa ruba rajulin baadon ruba rajulin kariimin laqiituhu badanaa nin sharaf le intaan la kulmay walba kelmaddan ba'a iyaduna macaani badan bay ku timaada sababiyo way noqotaayoo fa bidulmin min aladiina haaduu xaramna fa bidulmin waa fa bisababi dulmin waa sababiyo mararka qaar isticaanay noqotaa ba'du katabtu biqalam baad odhan katabtu darsa biqalam haddaan idhaa katabtu darsa bilqalam ba'dani waa isticaana waa shayga la kaashado markaan wax qorayo qalinka aan ku qorayo ba' baa lagu daraa isticaano ah markaan meel eegayo shayga aan ku eegayo sida muraayadaha nadaarada oo kale waxaa la samaynaya babaad ku daraysaa markaan wax goynayo ama anjarayo midi iyo gudun iyo faash iyo waxaan isticmaalaya babaan ku daraya ilan waa isticaane eh haddaan wax garaacayo ereyga aan qofka u adeegsanayo garaacidiisa babaan ku daraya darabtu walada bisawt baan odhan ama darabtu lwalada bilcasa baan odhan katabtu darsa bilqalam baan odhan ba'dani waa isticaano isticaanay noqotaa mararka qaarna dhaarbayba noqotaaba walkaafi kaaf kaafku tashbiih buu faa'iideeyaa wax wax u egaaday waxaad odhanaysaa ana ka nejmi damiirka ma galo waa ka mamnuuc laakiin wuxuu galaa ismiga daahirka ah iyo ismiga mubhamka ah labadaa qaybood ayuu galaa wallaami waa laam laamku lahaansho ayuu sheegaa ama milki buu sheegaa dhammaan asmaadana wuu galaa damiirka oo dhan labiyo tobankii damiirka sideedii daahirka iyo ismigii mubhamka ahaa lahu baad odhan oo lakabaad odhan oo limuxamedin baad odhan laakiin waxaad ogaataa laamkani markuu damiirka gelayo fatxaa la siiyaa laamku wuu fadxismayaa marka damiirka bal laam iyo naxnu isku dar maxay noqona laam iyo naxnu haddaad isku geyso ma la naxnuba maya waar maxay noqonaysaa laam iyo laam iyo naxnu haddaan isku geeyo naabay isku bedelaysaa maxay noqonaysaa lanaa waa annagaa iskale weeyi haddii laam iyo ana laysku geeyo maxay noqon markaa kasru qaadani lii baad odhan lii haddii laam iyo anta laysku geeyo maxaad odhan laka haddii laam iyo huwa laysku geeyo maxaad odhan lahu haddii laam iyo hiya laysku geeyo maxaad odhan lahaabaad wahaakada laamkuna waa xuruufuljarku ku jira wa bixuruufi lqasami xuruufta dhaarta ayaa iyaguna xuruufuljarka ah oo ismiga jiraya wahiya xuruuftan dhaartu alwaawu waa wow walbaau iyo ba wataau iyo taa saddexdaa erey weeye wowgu dhaar ayuu faa'iideeyaa wallaahi baad odhan ilaahay baan ku dhaartay ba'duna dhaar bay faa'iidaysaa bilaahi baad odhan ilaahay baan ku dhaartay ta'duna dhaar bay faa'iidaysaa tallaahi la akiidanna asnaamakum baad odhan wa biwaawi ruba wow yaroo waawu ruba la yidhaa ayaa isna wax jira culima waawu ruba inaad maqasheen baan u malaynayaa wowga yar ee waawu ruba la yidhaa waa waawow sidaynu ognahay rubo wakiilka ah waa kii imruulqays gabayga lahaa walaylin ka mawjilbaxri arkha suduulahu calaya bianwaaci lhumuumi liyabtali wowgan waawurub baa la yidhaahdaa saddex meelood ayuu waawurubba daba dhacaa waawurubba rubo oo xadfan buu wakiil ka noqonayaa waana gabaygaa walaylinka mawjilbaxri arkhaa suduulahu walaylin markaynu walaylin nidhaahno wowgaasi waa waawuruba haddaba waxaa laysku qabtay cidda wax jeraysa gabaygaa ma keenina iska daaya walaylinka mawjilbaxri arkhaa suduulahu walaylin habeen badanaa buu yidhi laylkan waxaa jeraya waawu rubahanay qolow fahmeen laakiin qowlka saxda ah ruba maqan ayaa jeraysa kolka rubada ayaa saddex xaraf dabadooda la xadfaa waxaa la xadfaa wowga debadii sida walaylin oo kale waxaa la xadfaa fa'da debadeed sida fa miliki xubla qad daraqtu wa murdicin gabayga uu leeyahay oo kale wuxuu ku qoranyahay saddex boqol afariyo fa miliki baa ku qoran waa imrulqays ninkii la odhan jiray familinki xublan qad daraqtu wa murdicin fahal hayntuhaa candii tamaa'ima muxwiliin familiki inanay adoo kale badanaa buu yidhi xublaa mid uur lihi badanaa buu yidhi oo qad daraqtu habeen madow aan ku soo guuray wa murdicin mid umulihi badanaa oo nuujinaysa ilmaheega yar nuujinaysaa badanaa buu yidhi oo fa alhaytuhaa aan ka mashquuliyey candii tamaa'imo mid qardhaasa xidhan muxwilin oo sanad buu yidhi ninkan waa imruulqayso waa ninkaynu shalay lahayn afkuu ka waallaa afka ayuu ka waallaayo waxalle wuxuu ka xishoon jiray ma jirin inan faadumo la yidhaa ayuu habeen ay isheleen faadumo intuu kaxaystay ayuu meel cidla'a la tegey markaasay xumuhii way ka doonaysay ayay ka diidday markay diidday buu gabay tiriyey hanjabaad ah wuxuu idhi inanay dumarku ragga waxay ugu necab yihiin laba xaaladood markay walaca ku jiraan waa xublaa buu u soo qaatay iyo markay umusha yihiin murdicin buu u soo qaatay labadaa waktiba aniga igama mashquulaan buu yidhi labadaa waktiba aniga igama mashquulaan buu yidhi hadii ay walac tahay iyo haday murdico tahayba igama mashquulaan innaga maxalushaahidka aynu u soo qaadannay waxa weeyi kelmadan fa miliki ah fa'daase uma arkaysid fa miliki ku jirta fa'daasi ruba ayay wakiil ka tahay fa'daasi maxay wakiil ka tahay ruba ruba ayaa meesha ka xadfan fa ruba miliki weeye inanay adoo kale badana halkaa ruba ayaa xadfan hadaba ereygan milikia ah waxa jiray rubada xadfan fa miliki inanay adoo kale badana xubla mid uur lihi badana qad daraqtu aan ku soo guuray habeen madow wa murdicin iyo mid nuujinaysa kelmaddan murdic waxaa loo yaqaanaa waa dumarku markii ay ilmaha ay nuujinaysaa murdic la yidhaah waxaynu iska waxaan haddaba iska ilaalinaynaa murdicatin inaynu nidhaa murdicatin waa mamnuuc ereyga murdicatin waayo ta'da waxaa loola loola yimaadaa ama ta'da waxaa loo keenaa lilfarqi bayna almudakar waalmu'anaf murdicuna dee ragga suurtagalba kama aha nin wax nuujinayaa ma jiro gabadhuunbaa wax nuujisa sidaa darteed murdicin waa bilaata iyadoo ah ayay gabadh noqonaysaa kelmadan murdic waa majruur waxa lagu jerayaana waa maxay kelmaddan murdic waa ismi majruur ah waxa lagu jerayaana waa rubada maxduufada ah bacda alwaaw haddaba gabaygan imruulqays waxaa ku jira fa'dii oo dabadeed wow eh, rubo la xadfay iyo wowgii oo dabadeed ruba la xadfay baynu haynaa wa biwaawi ruba wowga ruba ayaa wax lagu jerayaa rubadu nakirada unbay gashaa wabimud wa mundu baa wax lagu jerayaa mud iyo mundu kelmadda mud iyo kelmadda mundu ah labadaa ereyna waxbaa lagu jeraa mud iyo mundu haddaba labadan erey marna waa bimacnaa fii marna waa bimacnaa min zaban bay gaar u yihiin oo mud iyo munduba zabanuunbay galaan zabanka ay gelayaanna waxaynu ognahay ama maadi buu noqon ama xaal buu noqon laakiin zaban mustaqbala ma galaan zaban mustaqbaloo soo socda ma galaan hadduu haddaba zabankan ay ku jiraan maadi uu yahay zaban maadiya haddii ay galaan waxaa la odhanayaa bimacnaa min alibtidaa'iya haddii zabanka ay ku jiraanna xaadir uu yahay waxaa la odhanayaa bimacnaa fi adarfiya ama halkaa waxaan kaga baxnay xuruufuljarkii cashirkan suwar aad iyo aad u tiro badan baa ka soo baxaya waxba suwarkaa ah ha isku daalinin meelo kale ayaynu insha allahu tacaala ku arkaynaaye idaafada bal hadda ila eg wa amaa maa yukfadu lagu khafdinayo bilidaafati idaafada ka lagu khafdinayo fa naxwu qawlika hadalkaaga oo kale weeyi hulaamu zaydin aynu nidhi hulaamu zaydin hulaamu zaydin markaan nidhaa zaydkani waa majruur waxaa lagu jerayaana waa hulaamkan ka horreeye mudaafka ah hulaamu zaydin zayd wiilkiisii wa huwa isagu calaa qismayni labu u qaybsamayaa waa laba qaybood maa yuqadaru bilaami mid laam baa lagu qadari wamaa yuqadaru bimin midna min baa lagu qadari haddaba mudaafka iyo mudaafun ilayhiga bal in yar halkan sawirkan yara dhegayso marka mudaaf iyo mudaafun ilayhi laga hadlayo mudaafku sidaynu ognahay saddex qodob baa mamnuuc ka ah mudaafka saddex qodob baa mamnuuc ka ah mudaafka horta al ma qaato waa ka mamnuuc al inuu qaataa xikmadda loogu diiday hadda ka hadli mayno qodobka labaad mudaafku tanwiin ma qaato waa ka mamnuuc mudaafku inuu tanwiin qaato qodobka saddexaad mudaafku nuunka musanaha iyo nuunka jamaca mudakarusalim looma ogola saddexdaa qodobba mudaafka midna looma ogola mudaafun ilayhigu saddexdaba wuu qaadan karaa si khaldan ha u fahmin saddexdaba wuu sitaa hamoodin wuu qaadan karaa baan ku leeyahay mudaafun ilayhigu al buu qaadan karaa oo mudaafun ilayhigu tanwiin buu qaadan karaa oo mudaafun ilayhigu nuunka musaniya ka jamcuu qaadan karaa oo mudaafun ilayhiga intaba waa laga dayn karaa waana lagu dari karaa waxaad ogaataayoo kale mudaaf iyo mudaafun ilayhi marka laga warbixinayo mudaafku icraab gaara ma leh waa xasba xaajati alkalaam kolba baahida hadalka ayaa lagu qiimeeyaa ama lagu saleeyaa hadduu hadalku marfuuc u baahan yahayna marfuuc baa laga dhigi hadduu hadalku majruur u baahan yahayna majruur baa laga dhigi hadduu hadalku mansuub u baahan yahayna mansuub hadda waa mudaafka hore icraab maaha mudaafku laakiin mudaafun ilayhigu icraab gaara ayuu leeyaho daa'iman mudaafun ilayhigu waa majruuruun mudaafun ilayhi haddaad aragto daa'iman waa majruurun wax kaluu noqonayaa ma jiro waa mudaafun ilayhigii wa amaa maa yukhfadu ka lagu khafdinayo bilidaafa halkaa bilidaafa markuu yidhi waxaynu ognahay culimmada ahlu taxqiiqu waxay qaateen idaafada inaan lagu khafdinayna mudaafka in lagu khafdinayo mudaafka ayaa lagu khafdinaya toddoba jeer wax ka badan ayaa maxamed ibnu maalig matnigiisa laga helayaa isagoo tilmaamaya mudaafku inuu mudaafunuleyhiga jirayo mudaafku inuu mudaafun ilayhiga jirayo wa amaa maa yukfaduka lagu khafdinayo bilidaafati idaafada fa naxwu qowlika waa hadalkaaga oo kale hulaamu zaydin a tidhi zaydin yaa mudaafa hulaamka yaa mudaafun ilayhiya zaydin haddaba zaydin waa majruura yaa jaraya hulaamkan horaa jaraya macno ahaan wa huwa calaa qismayn laba qaybood buu ku sugnaanayaa maxamed ibnu maalig wuxuu ku soo daray macno saddexaad oo macnaafiy la yidhaahdo culimmada qaarkoodna waxay ku soo dareen macno afraad bayba ku dareenba aduu saddexdaasa ah laakiin rasmiya in la yidhaahdo mudaafku waa macnaa min iyo in mudaafku la yidhaahdo waa macnaafi iyo in mudaafku la yidhahdo waa macna laam aan kuu soo yar koobe eh hadduu mudaafun ilayhigu uu milkisan yahay mudaafka hore macna laam baa la yidhahda sida ghulaamu zaydin oo kale ama kitaabu cali oo kale kitaabu cali oo kale kitaabu caliyin markaynu leenahay kitaabu caliyin caligani isagaa kitaabka iskale waa macnalaa markaba kitaabun licaliyin weeyi haddii mudaafka hore uu juz yahay qayb hadduu yahay mudaafka hore mudaafun ilayhiga dambana uu kulli yahay idaafadaasi waa macnaa min baa la yidhaahdaa sida thawbu khazin oo kale thawbu khazin thoobku waa in yaroo mara ah khaskuna waa xariirtii ballaadhnayd waa mara xariir ka ahaatay haddii mudaafku uu dhex dhacayo mudaafun ilayhiga dhexdiisa idaafadaasi waa bimacnaa fi baa la odhan sida saakinu hargeysa oo kale saakinu hargeysa hargeysa kii deganaa kolka saakinkani halkeebuu dhex degan yahay hargeysa ayuu dhex ama makru layl oo kale makrigan iyo shirqoolkani halkeebuu dhacay habeen buu dhex dhacay wa amaa waxau yidhi sheekhu wahwa calaa qismayni waa laba qaybood maa yuqadaru bilaami mid laam baa lagu qadari wamaa yuqadaru bimin midna min baa lagu qadari labadaa qayboodun weeyi faladii yuqadaru bilaami ka laamka lagu qadarayaa naxwu hulaamu zaydin oo kale weeyi hulaamu zaydin zayd inankiisii waladii ka yuqadaru lagu qadarayo bimin naxwu sawbu khazin oo kale weeyi mara xariir ah wa baabu saajin albaaba xarasaafa wa xadiidin fargashi bir ah haddaba sawbu khazin markaan idhaahdo waa thawbun min khazin mara xariir ka ahaatay baabu saajin markaan idhaahdana waa baabun min saaj oo idaafadu waa bimacnaa min khaatamu xadiidin markaan idhaahdana waa khaatamun min xadiid waa wada bimacnaa min oo mudaafkaa juz-a mudaafun ilayhiguna waa kulli sheekhu kitaabka wuxuu ku soo gebagebeeyey khaatamu xadiid qof balaaqalihi kitaabkiisa halka uu ku gebagebaynayo u fiirsi badan buu inooga baahan yahay kitaabkii horeen dhammaysannay anigu waxaan ku soo gebagebeeyey kaatimu shahaadati aaimun cinda rabbi qofka markhaatiga qariyaa ee furi waaya ilaahay agtiisa waa loo haystaayo waa dembiile kaatimu shahaada waxaan uga jeeday ardayow kitaabka aragtaye waxa ku qoran ha qarinin ha aasinoo meelaha la gelin ha la dhuuman kaatimu shahaadati aaimun cinda rabbihi waa kitaabkeennii hore kelmaddii aan u doortay kelmadda u dambaysa inay noqoto kitaabkeennan sheekhu khaatamu xadiidin wuxuu ugu soo gebagabeeyey kitaabku waa fargashigu intuu laegyahu la eg yahay ilaa xad buu yar yahay weeyi laakiin hadda waa xadiida la soco waa bir ma sahlana waa fargashi haddana bir a weeyi isagoo yar ayuu aad iyo aad u adag yahay runtii wakhtiyadan dambe adaygiisa waxa adayg inoogu daray dadan ahal u ahayn oo dhigaya waa mushkilad ina haysata mushkiladda aakhiru zamanka imanaysa meel kasta cidda mimbarka fuulaysa ee kursiga ku fadhiisanaysa ee ummadda wax u haynaysa waa ummadaan ehel u ahayn waa xaqiiqo weeyi waa aakhiru zamanka waxa la arkayo ayay ka mid tahay waa mushkiladdii adaygii uu kitaabku lahaa ayay taasi aday kale oo inoogu biiray ayay noqonaysaa wuxuu sheekhu tusaalaha ka horraysiiyey baabu saajin buu ka horraysiiyey baabu saajin baabu saajin macnaheegu waa maxay waxa weeye haddii aad ogtaho kitaabkii uu fargashi bira noqday albaabka laga gelayaana waa baxarasaaf baxarasaafka lama hawaysto ma jebin karaysid weeye ardayga haddaba ilaahay ka furo maxaan abaalkiisa ka dhignaa abaalmarin ka warrama thawbu khazin buu yidhi mara xariira thawbu khazin mara xariir ah qofka kitaabkaa fahma abaalmarintiisu iyo jaa'isadiisu waa in thawbu khazin laga dhigaa waxaa halkaa inoogu gebagabooday ardayay ama culimoy kitaabkii ajruumiga ayaa halkaa inoogu gebagabooday bartaa joogi doonaa in sha allahu tacaala wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam